bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllah الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamيعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabuusa mawla cabdالlah bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxmaanu irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iq araxmati raxmat almucallimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa waalrasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuusuu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis الtaasic wاlaaثiin min majalis iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah fi leylat aلsabt aلثالث والcشhriin min shahri dilxija cami lihijrat اlmustafa sala اllah alيh ali wslam ضimna silsila duruus xadiid اlmustafa sala اllah عalyh walih wslam badan bkitaabi اlarbaciin waاntihaءan bالsunan والصaxiixayn ysr allah اlitmaam واlإkmaal wrazaqna اlإkhlaas fi اlqwl wاlcml inahu jawaadun kariimun wabilijaabati jadiir majliskan waa majliskii sagaaliy soddonaad ee majaalis dulmarka kooban iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad asaalixiin lilimaam alnawowi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeenka labaataniyo saddexaad ee bisha dilxija ama bisha labatobanaad kun afar boqol soddon iyo toddobada hijrada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kitaabkana waa kitaabu ciyaadati lmariid qofka xanuunsan in la booqda ayuu kitaab yahay iyo wa tashyiici ilmeyiti qofka geeriyooda janaazada in la sagootiyoo la raaca iyo wasalaati calayhi iyo in mxuah lagu tukada iyo wa xuduuri dafnihi baabkana waxaa weeyaan baabka baabu ma yaquuluhu man ayisa min xayaatihi baabu ma yaquuluhu wuxuu ku dhawaaqa uu ku qawlaa man qofkii mu'minoo ayiisa ka quusta min xayaatihi nolashiisa wuxuu ku dhawaaqa weyaan qofka haddii aad in geeridii ay soo xaadirtay oo malakumuudkii uu soo xaadiray muxuu ku dhawaaqayaa xadiidka aaaad xadiidka aaaoaad can caaishata radia allahu tacala canha qaalat waxay tihi umilmuminiin caaisha samictu nabiya nabiga ayaan ka maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeena ayaan ka maqlay wa huwa isagana mustanidun ilaya mustanidun ku tiirsan yahay ilaya xaggaygu u tiirsan yahay weyaan yaquulu nabigan wuxuu lehy sal allahu alayh waali wasalam allaahumma allahyow iqfir idhaafli ani idhaaf warxamnii ilaahu i naxariiso wa alxiqnii haleeshay birafiiqi rafiiqii alaclaa ee sarray e haleeshay weyaan muttafaqun calayh saas ayaa waxay leedahay umilmu'miniin caaisha radi allahu tacala canha wa ardaaha inay nabigeenna ka maqashay markuu geeriyoonayay isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam u tiirsan yahay ummilmuminiin caaishada xaggeedan uu tiirsan yahay oo saas dhabteeda saas ugu tiirsan yahay saas ayuu nabigu ku dhawaaqay sala allahu caleh waali wasalam markii la khiyaargeliyey nabi kasta markuu geeriyoona waa la khiyaargeliyaa nabigeenana sala allahu calayhi waaalih wasalam waa la khiyaargeliyey kadibna wuxuu yidhi waalxaqnii birafiiqi alaclaa riwaayaad kale waxay ahaayeen alrafiiq alaclaa alrafiiq alaclaa alrafiiq alaclaa marka qofka haddii marba uu dareema in geeridiisa ay soo dhowdahay soomaalidan waxay yidhaahdaan qofku weyn geeridiisa ma mooga qofka weyn markay soo xaadirta ajasha wuu garanayaa amaaraad iyo calaamooyin badan ayaa jiraan oo qofku ku garan kara in geeridiisii ay soo xaadirtay ama ru'yaha ku arko amaba xaaladiis ha daciifto amaba amaaraad badan oo kale ha arke qofka inuu geeriyoona in badan waad aragtaan dadka qaarna ay yidhaahdaan xaaladayda waxaa weyan waa laga qustay amaba waxaa weeyaan rajamalihi ama xanuunada qaaroo muxuu sida haalibka dadka dilaan qofka inuu ku dhaca markaas qofka inuu doorto rabbigan subxaana wa tacaala uu ku qowla allaahumma kfir lii warxamnii wa alxiqnii birafiiqi laclaa xadiidka canha ummi lmuminiin waxaa laga wariy caaishata radi allahu tacala canha waardaha qaalat waxay tiri um ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka layaan wahuwa rasuulkana bilmowti geeri uu ku sugan yahay wakhtiguu geeriyanaya weyaan cindahu nabiga agtiisa waxaa yeelay qadaxun dhakal ama xeero ama gaawo iyo wix la ah ayaa yeelay fiihi dhakalka isaga ahna maa'un biyo ayaa ku jiray wa huwa nabigeennana yudkhilu u gelina yadahu gacantiisa filqadaxi waalka ayuu saa nabigu gelina calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadibna yamsaxu ku masaxa wajhahu wejigiisa bilmaa'i biya uma intaa kadib yaquulu nabigale calayhi salaatu wasalaam allaahumma allahayow acinnii igu kaalmay calaa hamaraati almowti mowdka shidooyinkiisi igu kaalmay calaa hamaraati almowti mowdka shidooyinkiisi dhibaatooyinkiisa ilaahay igu kaalmay aw sakaraati almowti mowdka sakaraadkiisa igu kaalmay rawaahu tirmidiy xadiidkaas sanadkan daciif ayuu ku yahay laakiin sanad saxiixa oo cinda albukhaariyi ayaa nabigan wuxuu leh sala allahu calayh waali wasalam laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat saasuu nabiga lahaa calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jira ila allahu alla mooyane inna lilmowti geeri ayay u sugnaatay sakaraat shidooyin iyo dhibaatooyin iyo xanuunno badan ayaa geerida u sugnaatay yuu nabiga leh calayhi salaatu taana iyadna waxyaabaha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laga hay ka mid tahay marka maqsuudka in mowdka uu aad u tiro badan yahay xanuun badan yahay dhib badan yahay qofkana tawxiidka uu daa'iman ku dadaalo iyo ducadii ka horraysay ayaa loo baahan yahay weyaan baabu istixbaabi wasiyati ahlilmariidi ninka xanuunsan ehelkiisa in loo dardaarmo sunnanimadeeda iyo waman qof loo dardaarma yakhdimuhu qofka xanuunsan u khidmeeyo bilixsaani ilayhi ixsaan in loo sameeyo iyo wasabri sabar lagu sabra calaa maa yashuqu wixii dhibadhiba oo min amrihi qofkaas xanuunsan arrintiisa ka mid ah wakadalika sidoo kale alwasiyatu dardaaran laysu dardaarmo loo dardaarmo cafwan biman qof qaruba qof dhowaaday sababu mowtihi geeridiisa sababteed qofka ay dhowaatay bixadin xad ay ku dhawaatay oo xad laga oofina aw qisaasin ama qisaas qof u dila loo dilaa iyo wanaxwihima isagana in loo dardaarmo oo wanaag in loo sameeyo loo dardaarmo isaga laftirkiisana loo dardaarmo inuu muxuua tooba keeno ayaa sheekhu u baabaysa caleyh raxmatullah baabkan wuxuu imaamka leeyahy caleyh raxmatullah dadka uu qofka ka xanuunsan yahay in loo dardaarma inay sunno tahay maxaa loo dardaarmayaa in ixsaan qofkaas xanuunsan loo sameeyo oo loo dulqaato waxyaabaha qofka xanuunsan ka soo fula qofka xanuunsan habeenkao dhan wada taahaya oo habeenkii o dhan inuu laga yaaba oo muxuu ahaa cabaado in markii in la roga ay noqota uu yidhaahda waidaayay wahaakada waxaa laga yaabaa inay waxyaaba fadalaad iyo waxyaaba ay ka soo baxaan ama sanka amaba afka amaba eh, manaafida kale inay wax ka soo baxaan mxu nadaafadda aan ku fiicnayn iyo wamaa ila dalika inahaasoo dhan qofka waxyaaba dhiba waa qofka dul jooga oo u in loo dulqaato mararka qaar cunadii ayuu diidi qofkii dawadii ayuu diiday mararka qaar inuu iska habaartamo ayaa dhici karta oo ileen waa aad baa loo hayaa marka arrintaas in loo dulqaato oo ixsaanna weliba looga bedelo inay sunnata ayuu imaamka u baabaystay kadaalika qofka waxaa weeyaan geeridiisa ay soo dhowaatay xad ayaa laga ofinaya qofkii gabadhii waa la rajminaya ama wiilki amaba waxa weyaan qof buu dilay qisaas baa laga fulin qisaastaasna waa laga fulinaya qof yuu dilay waa la qisaasaya oo maxkamaddii waa i ridi xukunkii qofka isagaasna in dadkii gacanta ku hayay loo dardaarmo inay ixsaan u sameeyaan isagii laftarkiisana towbakeen iyo allunoqosho iyo lagula dardaarmo ayuu imaamku baabaystay caleyh raxmatullah xadiidka sagaal boqol toban iyo saddexaad wa can cimraan ibni xusayni radi allahu tacala canhuma imra'atan haweenay oo min juhaynata reer juhayne ah atat innabiya nabigay u timi sala allahu calayhi waaalih wasalam wahiya iyadana xubla ay uur ka tahay min azina zina ay uur ka tahay weeyaan ciyadan billah fa qaalat waxay tidhi yaa asabtu waxaan asiibay xaddan xad ayaan asiibay xad ayaan ku dhacay ay muujaba xad xad waxa waajibiya ayaan ku dhacay nabi allow fa aqiimhu calaya nabi allow iga og oo xadkii aan ku dhacay iga fuli iga oofi fadacaa rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalama rasuulka alle wuxuu u yeeray weliyihaa weligeeda ayuu u yeeray weligii ayadii muxuu ahaa mas-uulka ka ahaa ayuu nabigan u yeeray sal allahu calayhi waaalih wasalam faqaala kadibna wuxuu yidhi nabiga axsin ilayha wanaag u fa faidaa wadacat markii ay dhasho faatinii biha iken fa fafacala ninkii arinta ayuu sameeyey fa amara biha nabiguuu faray fa amara wuxuu faray biha iyada annabiyu nabiga sal allahu calayhi waali wasalam in la xiro weeyaan fashudat calayha waxaa lagu adkeeyey oo lagu xiray iyaabuha dharkeeda ayaa lagu xiray uma amara biha nabiga in la rajmiyey ayuu faray farujimat waa la rajmiyey uma sallaa calayha kadibna kadib nabigeenna wuu ku tukaday sal allahu calayhi waali wasalam gabadhan uu mxuu ahaa ree juhayne ah nabiga timi sal allahu aleh ali iyadoo uur lah markaasaa waxay tir nabi allow uurkaan miyaad aragta zina weeyaan wax kale ma ahan ee xadka iga oofi markaasaa nabigeena sal allahu aleh ali waslm ayuu u yeehay wuxuu yidhi gabadhan ilaa ay canugan ka dhasho ixsaan u samay weliba mar labaad riwaayaad kale waxay sheegayaan in mar laba gabadhii markaay dhashay uu ninka keenay kadibna uu nabigu yidhi calayhi salaat slaam canuga gabadha ka nuujiso ka go'o hay ayadna ixsaan u samay kadibna canugii oo kubis wata oo muxuu ahaa rooti caadi wato cuni kara oo ka go'ay naaskii inay nabiga u keento sal allahu aleh ali wasalam kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu faray in laga oofiyo xadki baabu jawaazi qowli mariidi qofka jiran inuu yidhaahdo bannaanida ay bannaanta ayuu u baab yahay ana aniga wajicun waan xanuunsanahay ow mawcuukun ama waan liqandheeyey ama waan qandhaysnahay ow waa ra'sahu alla madaxooy wanaxwi dalika iyo wixii la mid ah ida lam yakun haddii aynan ahayn cala sabiili tasahuti cara jidkeed haddii aynan ahayn iyo wa idhaari iljazaci argagax muujin la muujiyey haddii aynan ahayn inay arrintaayda bannaan tahay ayuu u baab yahay baabkan weyaan imaamka caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay qofka hadduu xanuunsada inuu dhihi kara waan xanuunsanahay uu dhihi kara waan qarnaysnahay uu dhihi kara alla madaxooy wana iyo wix la ah, inay bannaan tahay imaamka u baabaystay laakiin waxaa shardi ah qofka markuu dhawaaqa ood alla madaxooy ama waa qandhaysna ama waa xanuunsanahay laba qodob waa inay meesha ka maqan yihiin qodobka koobaad waa inay meesha jazac argagax uusan ku jirin argagax meesha haduu yeela ilan qof qadarka alle ka carara oo muxuu aha argagax ku dhacay iimaankiisa daciif noqday argagax waa inuusan ku jirin tan labaadna waa inuusan cara uu caraysan yahay xanuunkani waxaan wuxuu keenayba cara noocaas ayna ku jirin labadaas haddii la waayo oo qofka xanuun iska abiici ah waan xanuunsanahay waan qandhaysnahay madaxa ee xanuuna uu yidhaahdo inay bannaanta waxba dhibaato ku sugnayn labadaa qayd haddii laga waayo ayuu u baab yahay wuu imaamku ubaabaysta caleyh raxmatullah xadiid aad wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qala wuxu hi abdulah bn mascuud dahaltu nabiga ayaan soo galay sala allahu calayh waali wa huwa nabigana yuucaku la qandheeyey ama u qandhaysan yahay famasastuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka adiga la latuucaku waa lagu qandheeyey wackan qandha shadiidan ee daran ama waad qandhan tahay qandha aad u daran faqaal wuxuu yidhi ajalhaa innii ani ucaku waxaa lii ama aan qandhadaa kamaa yuucaku sida loo qandhasiiya ama ay u qandhadaan rajulaani laba nin oo minkum adinka idinka mida ah, muttafaqun calayh nabigeena sal allahu caleyh waali markii xanuun uu qabto xanuunka laba qof inta qabata ayaa layskugu dari jiray nabigeena sal allahu caleyh waali wasalam nacam ayadana waxaa weeyaan dadka akhyaarta ah iyo ambiyada ah dhowaanta ay rabbi u dhow yihiin darteed ayaa baladii iyo masaa'ibtii laga yaabaa in loo lalaabo oo lagu kordhiyo dadka kale in ka badan maxaa yeele taxamulkooda iyo dulqaadashada dulqaadan ay ayada weyn weeyaan xadiidka sagaal iyo toban iyo hanaad wa can sacd bn abi waqaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sacdun sacad jaa'anii waxaa i yimid rasuulu ullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga alla ayaa i yimid yacuuduna nabigu asagoo booqana min wajacin xanuun oo ishtada bi igu darnaaday faqultu waxaan idhi balaqa waxaa gaadhay bi aniga maa taraa waxaad aragta bi waxaa i gaadhay maa xanuun oo taraaday aad aragtay ayaa gaaray oo aad baan u liidanahay weyaan wa ana anigana duumaalin mid maal u saaxiib ayaan walaa yariunii ima dhaxasho ila bnatii gabadhayda mooyane wadakara alxadiia xadiika ayuu sheegay muttafaqun calayh xadiikan sacd bin waqaas radi allahu tacala anhu arda maka isagoo ku xanuunsan waa tii nabigeenna sal allahu calayhi waali wasalam uu u yimid kadibna waxa weeyaan nabiga markuu booqday uu yiri nabi alla waad aragtaa waxay haysto xaaladaydi meeshay marayso anna maal badan baan leeyahay ninka marka wuxuu sheegtay inuu xanuunsan yahay baabkan waxaa weeyaan in qofku dhihi kara waan xanuunsanahay ayuu baab ahaa marka tarjamada iyo xadiidka halkaas iska waafaqaan weeyaan xadiidkii waad ogsoontihin waa kii ahaa maalkayga inaan dardaarmaan raba waa tii mxuu markii dambe lagu qayday auluu wاuluu kaiir saddex meelood hal meel dardaaran taana waa mid ayada laftirkeeda ayaa badan watuu nabi yidhi calayhi salaatu wasalaam baabu talqiin almuxtadari qofka mowdka uu ku soo xaadiray uu u yimid in loo qabto oo loo yeeriyo ama loo meeriyo laa ilaaha ila allah kelimada ayada in loo meeriya ama loo yeeriya ayuu u baab yahay baabkan weeyaan can mucaadin radi allahu tacala canhu qaala wuxu yidhi mucaad qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih man kaana qofkuu ahaada aakhira kalaamihi hadalkiisa kan u dambeeya laa ilaaha ila allah dakhala aljannata jannada ayuu galaa weeyaan abu daawuud ayaa wariyey waalxaakim ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xaakim saxiixu lisnaadi xadiidkan sanadkiisa waa saxiix weeyaan mucaad ibnu jabalin radi allahu anhu arda annabigan wuxuu ka warinaa inuu nabigeen yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii hadalkiisa uu dambeeya laa ilaaha ila allah jannada luu gelaya marka qofka inuu mxuu aha kelimada ayadaa la maqashiiyo in kelimada iyada lagu boorriyo inuu ku dhawaaqo isagana adduunka intuu ku sugan yahay ku dadaalo oo daa'iman wa abadan kelimadaas laa ilaaha ila allah uu ku dhawaaqo inay muxuu ah loo baahan yahay si jannada allu kasbado si jannada allu u muta ayaa xadiidka laga qaadanaa weeyaan xadiidku waa xadiid saxiixa bishawaahidihi xadiid sagaal boqol iyo toban iyo sideedaad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi abi saciid qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam laqinuu war u laqinaaye oo u yeeriyaaye oo u meeriyaaye mowtaakum dadkiinna muxuu ahay dhimana oy nafta ka baxayso laa ilaaha ila allah kelimada ayada ah u laqina weeye rawahu muslim faa'idadeedana waa tii aan soo marnay oo dakhala aljanna ahayd qofka haddii marba laa ilaaha ila allah uu ku geeriyooda nabigan wuxuu cadday sal allahu caleyh waali wasalam inuu janno galaa in marka sabab loogu noqdo arrinta ayada oo qofkii kelimadii ayada ahayd agtiisa lagu yidhaahdo ama la yidhaahdo yaa fulaan qul laa ilaaha ila allah culimmada qaar waxay leeyihiin in qofka qul laa ilaaha ila allah la yidhaahdo waxaa ka habboon agtiisa in kelimada lagu badiyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laakiin qofka mu'minka haddii la yidhahdo qul laa ilaaha ila allah asalka sooma celiyo qofka munaafiqunbaa soo celiyeeh qofka muminka sooma celiyo wa calayhi marka qofka in loo laqina oo la yidhaahda qul laa ayaa waxa laga qaadana weyaan laqiinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah baabu maa yaquuluhu wuxuu dhaha ayuu u baab yahay cinda taqmiid اlmayiti qofka meydka markuu indhaha qofka u laabaa qofki meydka qofka la jooga markuu indhaha u laabaa wuxuu qofka isaga dhaha ayuu u baab yahay baabkan weyaan qofka meydka in indhaha loo laabo waa wax sunno ah maxaa yeelay qofka sida asalka ah nafta bixitaankeeda indhaha way raacaan marka qofka nafta ay ka dhacday indhihii ayaa saa u taagmi nafti ayay mxuu ah, indhahasaa u raacaan sidaa darteed marka in kelimada mxuu ah, tawxiidka loo laqino oo waxaa weeyaan cafwan in indhaha loo laaba inay sunno tahay waa noo imaan doonta insha allahu tacaala baabkana imaamka saas baabaystay xadiid sagaal wacan ummi salamata radia allahu tacala canha qaalat waxay tiri ummi salama dahala rasuulu llahi rasuulka allah soo galay sala allahu calayhi waaalih wasalam calaa abi salamata abi salama ayuu u soo galay waqad shaqa isagoo taagay waqad shaqa ama shuqa la taagay basaruhu araggiisa la taagay oo araggiisaasaa u taagma weyaan fa aqmadahu nabigu uu indhallaabay weyaan xinribihii ayuu usoo laabay uma qaala wuxuu yidhi haddii la qibdooda tabicahu lbasaru aragga ayaa raaca weeyaan fadaja kadibna waxaa dhawaaqay naasun dad ayaa dhawaaqay oo min ahlihi abu salam ahlkiisa ka mid ah faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam laa tadcuu war ha ku habaarina oo ha ugu ducaynina cala anfusikum nafafyaalkiinna ilaa bikhayrin khayr mooyane fa ina almalaa'ikata malaa'igta yu'amminuuna aamiin bay leeyihiin calaa maa taquuluun waxaad sheegaysaan weeyaan uma intaa kadib qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam allaahumma allahayow ikhfir u dhaaf liabi salamata abi salama u dembi dhaaf warfac u qaad darajatahu darajadiisana kor u qaad filmahdiyiina kuwa darajadiisa kor u qaad weeyaan waakhlufhu ilaahayow khaliifa u noqo fii caqibihi ciribtiisa khaliifa ugu noqo weeyaan oo filghaabiriina kuwa haray ka mid ah weyaan waqfir u dhaaf lana annaga io walahu isagaba yaa raba alcaalamiina caalamiinta rabbigoodow wafsax ilaahay u lahu isaga fii qabrihi qabrigiisa wanawir lahu u nuuray fiihi qabrigadhexdiis u rawahu muslim xadiidkan ummi salama radia allahu tacala canha wardaha waxay leedahay in nabigeenna sala allahu caleh markuu geeriyoonayay abi salama ayuu soo galay abu salama markii indhihii ay taagmeen oo nafti ka dhacday ayuu nabigu soo galay sal allahu aleh ali wasalam oo indhihii ay saa taagan yihiin markaasaa nabiga indhaha u laabay calayhi salaatu wasalaam kadibna nabigan wuxuu yidhi haddii ruuxda la qibloodo oo ruuxda marba la qaado oo ilaahay subxana wa taala xaggiis la aadiyo indhihii way raacayaan araggii wuxuu raacayaa naftiiuu raacayaa kadibna arrintaas waxaa maqlay xaafaddii dadkii joogay ayaa maqlay dad ka mida ehelkiisa ayaa dhawaaqeen oo ohin la dhawaaqeen weeyaan markaasaa nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam war waxaad yeelaysaan naftiina waxaan khayr ahayn ha ugu ducaynina maxaa yeele malaa'igta wax alla waxaad sheegtaan aamiin bay inka daba leedahay sidaa darteed marka wax xun ha sheegina intaa kadib nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam wuxuu u ducooyey abi salama inuu ilaahay dembigiisu dhaafo inuu darajadiisa kor u qaado dadki ilaahay u hanuuni maadaama uu ku jiro abu salama gruubkaas la hanuuniyey dhexdooda inuu darajadiisa kor ugu sii qaado oo gruubkaas wada hanuunsan oo darajaadka rabbi usii subxaana watacaala inuu darajaadka abu salama kor u sii qaado ayuu ilaahay weydiiyey subxaana watacaala kadibna ilaahay wuxuu weydiiyeu weydiiyey subxaana watacaala in uu khaliif iyo waxaa weeyaan badel khaliif iyo mas uu ka noqdo wuxuu ka tagay isaga uu la wareego maamulkooda dhaqaalahooda tarbiyadooda ixsaankooda wahaakada inuu rabbi subxaana watacaala uu hawshii abuu salama u hay isaga muxuu ahay uu arrinta ayadaa khaliif ugu noqdo ilmihii uu ka taga caqibkaas waa ilmihii waa xaaskii waa caruurtii waa wixii abuu salama uu ka xanuunsan lahaa filqaabiriina kuwa haray ku jiraan oo dambeeyey oo asaga abuu salama ka dambeeyey marka dadka ayaga oo dambeeyey oo waxa weyaan ciribtiisa ah inuu allah subxaana wa tacaala ugu noqdo mas-uul isaga u tawaliyo ood weli u noqdo saasuu ilaahay subxaana wa tacaala u weydiiyey warfac ilaahayow koruqaad darajatahu darajadiisa filmahdiyiina kuula hanuuni dhexdooda darajihiis koruqaad weyaan wakhlufhu ilaahayow khaliifo ugu noqo fi caqibihi ciribtiisa filghaabiriina kuwii dambe waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf iyo walahu isagaba yaa rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiih maydka marka intaanan lagu tukanin in ilaahay loo baryi karo subxaana wa tacaala kadalika maydka riwaayaad kale iyo axaadiid kale oo nabigeenna calayhi salaatu salaam uu leeyahay is'aluu liakhiikum اtathbiita fainahu al'aana yus'al walaalkiin inuu rabbi subxaana watacaala suga ilaahay u weydiiya maxaa yeelay hadda ayaa la weydiinaya hadda ayuu su'aal gelaya oo su'aal u fadhiya marka meydka markuu geeriyooda marka nafta ay ka dhacda intaanaan lagu tukanin ka hor nabiga alai slat markuu indhaha u laabay ayuu intaanu duca marayaa janaazadii ma ahan iyo wakhtigii lagu tukanay ma ahan wakhtiga janaazadiina waan soo marnay waana noo imaan doontaa insha allahu tacaala ducada lagu ahrina ay siay tahay iyo haakada kadalika markii la duwo kadibna in ilaaha subxana wa tacala loo baryo ayadna waa suganta marka intaba addoonka markuu geeriyoodo intaan la duwin ka hor alla waa loo baryi karaa mashruuctii ahaydoo caadiga ahaydoo muxuu ahaa janaazadii tan saddexaadna markii la duwo kadibna in alla loo baryo intaba bannaantah weyaan waana wax loo baahan yah in la sameeyo nacam rawaahu baabu maa yuqaalu waxa la dhaha ayuu baab yahay cinda almayiti maydka agtiisa waxaa la sheegaa ayuu baab yahay oo qawla wamaa yaquuluhu wuxuu leeyahay man maata lahu mayitun qof ka dhinto wuxuu ku dhawaaqa ayuu baab yahay weyaan maa yuqaalu waxa laleeyahay ayuu baab yahay baabu maa yuqaalu waxa laleeyahay ayuu baab yahay cinda almayiti qofka maydka agtiisa waxaa lagu leeyahay ayuu baab yahay iyo wamaa ayuu baab yahay yaquuluhu uu qofkuu qof ka dhinto wuxuu leeyahay ayaa yuu ubaab qofka meydka agtiisa maxaa la dhihi qofkuu qof ka geeriyoodana maxaa laga rabaa inuu ku qowla xadiidkasagaaqoaaaad waan ummi salmata radi allahu tacala canha wardaha qaalat waxay tir umu salma qaala rasul al wuxuu yidhi sal allahu aleh wali wasalam idaa xadartum almariida qofka jirin haddii aad u timaadaan aw ama qofka geeriyooda haddaad u timaadaan faquuluu waxaad tidhahdaan khayran khayr sheega faina almalaa'ikata malaa'igta yu'amminuuna aamiin ayay leeyihiin calaa maa taquuluuna waxaad leedihiin ay amiin bay leedah hooyaan qaalat waxay tidhi maata abu salamata abu salama markuu geeriyooday ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu caleyh waali wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuula inna abaa salamata ninka abaa salama la yidhaahdo qad maata waa geeriyooday qaala nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qulii waxaa tidhahda umusalaamoy allaahumma allahyow iqfir lii aniga dembigayga idhaaf walahu abu salamana u dhaaf wacqibnii iga cirabsii minhu isaga xaggiisa cuqbaa cirab xasanatan ee wanaagsan badel wanaagsanna rabbiyow iga sii weeyaan faqultu waxaan idhi faacaqabanii allaahu faqultu waan idhi cafwan marka faqultu waxay tihi marka faqultu ducada iyada ayaan akhriyay waxaan idhi allaahumma kfir lii walahu waacaqibnii minhu cuqbaa xasana faqultu hadalkii asaga ayaan idhi ay tiri ummu salama radi allahu tacala ardaha faacaqabanii illaahu ilaahay baa iga cirabsiiyey man mid amaba nin huwa isagaba khayrun lii iga khayr badan minhu abu salama iga khayr badan muxammadan sala allahu calayh nabi muxamed ayuu ilaahay cirab iga siiyey oo nabi muxamed baa badelkiisa lii siiyey sala allahu calayh waali wasalam rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey haakada saa oo iu ku wariyey idaa xadartum almariida aw ilmayita cala ashaki saasuu ku wariyey wa rawaahu abu daawuud ayaa wariy wahayruhu almayita ayuu yidhi bilaa shakin sida muuqatana mariid ma ahana waa meyidka qofka oo xanuunsan isagoo nafta ay ka dhicin in la yidhaah sida ayada ah allaahumma kfir lii walahu wacaqibnii minhu cuqba xasana arinta ayada arrin kolayba mxuu aha haboon maahan arrinta haboon waxaa weeyaan oo xadiidkan dambana uu caddayna shakiga uusan ku jirin waa meydka qof waa geeriyooday markuu qof geeriyooda kadib ayaa ducadaas loo baahan yay qofki inuu weeyaan xadiidkaaaad wacanha waxaa laga wari ummi salamata radi allahu tacala anha ardaha qaalat waxay tihi umu salama samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka alle sala allahu calayh waali wasalam yaquulu rasuulka alle isagoo leh maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu ay ku dhacdo musiibatun musiiba oo fa yaquulu yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna annaga lilaahi ilaahay baan u sugnaannay wa wainaa annagana ilahi ilallahi ilaahay xaggiis baan raajicuuna u laabanaynaa annaga ilaah baase keenla isagaana uumayna abuuray isagaana maamula isagaana u laaban doona aakhira iyo markaan geeriyoonna qofki intaa ku dhawaaqo ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa iyo jiritaankiisa iyo noqodkiisaba alla u tiiriya subxaana wa tacaala kadibna yidhaahda allaahumma allahyow ajirnii ajirnii ajurnii iga ajirsi oo iga hawaabsii fii musiibatii musiibadaydan wahluf lii iga badelsii khayran mid ka khayr badan minha iyada ilaa hadduu inta iyada sameeyo ku dhawaaqa ajarahu allaahu ilaahay baa ka ajirsiiya fii musiibatihi musiibadiisa wa akhlafa lahu ilaahay baa ka badelsiiya khayran minha mid khayr badan qaalat waxay falamma twufiya abu salama abuu salama markuu geeriyooday qultu waxaan kama amaranii siduu i amray rasuulullaahi sal allahu caleh rasuulka alle siduu faray ayaan ku dhawaaqay weeyaan faakhlafa allahu lii ilaahay baa iga bedel khayran mid ka khayr badan minhu abu salama rasuulallahi buu i bedel siiyey sal allahu rawahu muslim xadiidkana xadiid kore ayuu la too yahay laakiin ama bilowgiisa ayaa nabigan wuxuu alayhi salatu salaam qofka kuma dhacda musiiba nooc kastaba ama geeri ha ama xanuun ha ahaado ama dhac ha ahaado amaba mxuu ahay dhaawac ha ahaado wamaa ilaa dalika musiiba nooc kastaba ahaata ku dhacda xitaa salaada jamaacad oo ka tagta noqoto salaada jamacad qof ay ka tagto waa musiiba min musiiba qofka musiibo ku dhacda oo addoon muslim asiibto kadibna uu yidhahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahumma ajurnii fi musiibatii waakhlif lii khayra minha haddii intaas uu qof ku dhawaaqo ilaahay musiibada ayada ah ajarkeeda ayuu siiyaa midda ayada mid ka khayr badan rabbi subxana watacala ugu bedela arrinta dhaaftay iyo wanaagga dhaafay oo xumaantaas usoo diristay xumaanta waa laga qaadaa wanaag wanaag asaga ka fiicana ilahi subxana watacaala wuu siiyaa saasuu nabigeenna caddayna sala allah alei wasalam saxaabada nabigeenna calayhi salatu wasalaam waxay ahaan jireen camal marba haddii la sheego oo iyo wanaag lagu sheega iyo in hawsha ayada la fuliya ay ku degdegi jireen lidalika xadiid kastoy maqlaan inta badan waxay ku dadaali jireen inay arrinta ayada ah xoog saaraan ku dadaalaan ku camalfalaan markiiba um lmuminiina ah, um salma radi allahu tacala canha ardaaha ayaa waxaa weeyaan waxay leedahay markuu abu salama geeriyooday ayaan arrintii nabigu u faray calayhi salaatu wasalaam iyo ducada ee aan akhriyey kadibna nabigeenna sal allahu caleh waali wasalam oo ka khayr badan ayaad ilaahay ugu bedelay oo zawj u noqday weeyaan radia allahu tacala ardaha rawah muslim xadiidka sagaalboqoliyo laba iyo wa can abi muusa waxaa laga wariyay alashcari radi allahu tacala canhu arda ana rasuula rasuulka all sala allahu caleh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi idaa maata hadduu geeriyoodo waladulcabdi addoonka canugiis halkan waa adoonkii allah maahan adoonkii lalahaa adoonka waa adoonkii allah wa watacaala idaa maata hadduu geeriyooda walad lcabdi adoonka canugiisa qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi malaaikati malaigtis wuxuu leeyahay qabadtum ay aqabadtum miyaad qibdooteen ood soo qaadeen walada cabdii addoonkayga canugiisa miyaad soo qibdooteen oo nafta ka soo qaadeen fayaquuluun waxay leeyihiin nacam ha fayaquulu kadibna rabbi wuxuu leeyahay qabadtum miyaad soo qibdooteen amarata fu'aadihi qalbigiisa mirihiis miyaad soo qiblooteen fayaquuluun waxay leeyihiin nacamha fayaquulu wuxuu leey rabbi subxaana watacaala famaada qaala cabdii addoonkayga muxuu ku qawlay isagoo ogsoon rabbigan subxaana watacaala ayaa haddana wuxuu weydiinaya malaa'igtii fayaquuluun waxay leeyihin malaa'igta xamidaka rabbi uu ku mahadiyey wastarjaca inna lilaahi xamdiga waxaa weeyaan alxamdu lilaahi cala kulli xaal qofkii markii musiibo ay ku dhacdo alxamdu lilaahi cala kulli xaal inuu yidhaahdo ayadna waa soo aroortay weeyaan xamidaka rabbiga uu kugu mahadiyey wastarjaca ina lilahi waina ilayh raajicuun ayuu ku dhawaaqay weeyaan fayaquulu allahu tacala allah wuxuu leeyahay ibnuu waxaad u dhistaan licabdii addoonkayga waxaad u dhistaan guri oo filjannati jannada ku sugan wasamuuhu guriga waxaad u bixisaan bayt alxamdi guriga mahadda u bixiye weyaan rawahu tirmidi imaam tirmidi ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi imaam tirmidi xadiiun xasanun waa xadiid xasana weyaan xadiidkan waa xadiid aad u rajo badan oo aad iyo aad qofkii allah subxaana watacala canugu ka u siiye ka noqsada kadibna ku sabro allah subxana watacaala ku mahadiyo oo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun la imaado in arrintiisii rabbigii macbudulxaqa ahaa iyo malaa'igtiisii qiblootay ay niqaash iyo wadahadal ka wadaka furayaan oo rabbi subxaana wa tacaala addoonkii uu leeyahay addoonkaygii canugiisi miyaad soo qiblooteen ood nafta ka soo qaadeen haa ma qalbigiisii ayaad soo qiblooteen haa qalbiga canuga la dhalay wax ka xanuun badan waa qofka wax xanuujiya oo canug uu dhalay kaga xanuun badan aad bay u yartahay ma qiblooteen kadibna wuxuu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala muxuu ku dhawaaqay addoonka isaga ah markaasa waxay leeyihiin eh, rabbiyow aduu kugu mahadnoqoy xamidak wastarjaca kadibna inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun jiritaankoodii iyo noqodkoodaba inaad allah subxana wa tacaala xaggood ka yimid una noqona ayuu addoonka asaga ah muxuu ah iyo ragga la ah, ay qirteen oy u laabteen weeyaan xamidaka wastarjac aduu ayuu ku mahadiyey ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ka dhawaaqay markaasaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhawaaqwuxuu markaa siiyey abaalgud aan cadi ahayn abaalgudka muxuu yahay abaalgudkaas waxaa weeyaan in guri jannada looga dhis guriga asagana magac loo bixiya la yidhaahdo bayt alxamdi mahadda alla gurigiisa weeyaan arrintaas marka qofkii musiibadaas canug ku dhaca inuusan hilmaamin oo ilaahay subxana watacala ku mahaday alxamdulilah cala kulli xaal ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fi musiibatii hadihi wahlif lii khayra minha iyo ducooyinka hore soo arooray qofka inuusan hilmaamin oo arrinta ayada xanuunka uusan hilmaamsiinin ayaa loo baahan yahay si ugu guulaysta insha allahu tacaala gurigaas jannada ku yeela oo magaca qiimaha badan lah baytulxamdi rabbi subxana watacala in loo bixiya uu malaa'idku amray weyaan xadiidku waa xadiid xasanu xadiidka sagaal boqol iyo saddex-iyo labaatanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaa ana rasuula rsulka ale sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigeennu wuxuu yidhi yaquulu allahu tacala alla wuxuu leeyay maa licabdii addoonkayga uma sugnaanin almu'mini ee mu'minka ah cindii agtayda jazaaun gud idaa qabadtu haddii aan qibdooda safiyahu kiisa jacaylkiisa u barax tirnaa safiga waxaa weeyaan qofka jacaylkiisa u barax tiran yahay oo dhan ayaad siisay safiyahu waa canugaadi waa xaaskaagi waa walaalka waa labada ku dhashay jacaylkaado dhan ayaad siinaysaa safiga marka waxaa weyaan waxaa saafi ah jacaylkaada saafi u ah maa licabdii addoonkayguuma sugan almumin ee muminkaa cindii agtayda jazaaun abaalgud idaa qabadtu haddii aan qibdoodo oon la wareego oo nafta ka qaado safiyahu kiisa jacaylkiisu saafiga u yahay ama jacaylkiisu u barax tiran yahay oo min ahlidunyaga ah uma ah. xtasabahu kadibna uu ajar xisaabsado ood ilaahay ajar kaga suga ila aljannata janna mooyeen abaalgud kale malahan weyaan rawahu buhaari imaam buhari xadiikaa wariyey haddii qofka waalidka ka geeriyoodo waalidaynkii ay ka geeriyoodaan ama ilmihii u ka geeriyoodaan ama xaaskii ama walaalkii ama qofkii uu aadka u oo naftiisa uu siiyey uu ka geeriyoodo kadibna ilaahay subxaana watacaala dartii uu sabro ood allah casa wajalla ka ajar xisaabsado abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa in janna la siiyo abaalgud kale ma laha ayuu rabbiga leh subxaanahu watacaala waa runtii waa fadli aad weyn in adduunkan lagu xanuujiyo kadibna aakhare lagugu bedelo xanuunka asaga ahaa abaalgud aad wanaagsan waa ilaahay subxana wataala fadligiisa ay ka tahay oo addoomihiisa ugu tafadulay jalla fi culaah xadiidkaaaad wa can usamat bni zaydin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi usaama arsalat waxaa dirtay ixdaa banaati nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisa mid ka mid ah ilayhi nabiga u dirtay tadcuuhu iyadoo ugu yeeraysa aw tuhbiruhu u sheegaysa anna sabiyan canug yar oo laha ayada ay leedahay aw ibnan ama wiil yar sabiga waa canuga yar aw ibnan ama inuu xaalad mowt ku sugan yahay sakaratmowt inuu ku sugan yahay faqaala rasul rasuulku wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam irjic ilayha gabadhaas aan dhalay u laaba weeyaan fa ahbirha waxaad u sheegtaa ana lilaahi alla inay u sugnaatay tacaala korhaye ma ahada wuxuu qaata isaga ayaa iskala walahu isaga ayaa iskala maa actaa wuxuu bixiyana isaga ayaa iskala wa kullu shayin shay la arkaba cindahu agtiisa ayuu ahaaday biajalin ajal oo musaman magacaaban famurha waxaad fartaa faltasbir ha sabarta waltaxtasib ajir ha xisaabsato wadakara wuxuu sheegay tamaam alxadiii xadiidka dhammaashtirkiisa ayuu sheegay muttafaqun calayh xadiidka wuu noo soo hormaray nabigeena calayhi sala slm gabdhihiis mid ka ah, inay u soo dirta nabiga canug yar oy oo nafta ka dhacayso oo sakaraatulmowtka u haayo inay ugu yeertay kadibna ay leedahay ha ii yimaado oo ha yimaado nabiga saasuu u faray markaasee mar labaad ayada ah, ninkii ay soo celiso ay leedahay la yatiyannaha la wallaahi baan ku dhaartee wuu imaani wuu imaani kadibna nabiga cala sl slam iyo gruub iyo ah, ayaa aadeen gabadhi xanugiio marka nafta qarraca ay ku leedahay ayaa nabiga loo soo koryeelay nabiguu soo qaaday kadibna markaasuu nabiga ilmeeyey alayhi salaatu wasalaam min raxmatihi wa shaafaqatihi biummatihi xanuunka canugaas ahay sida nafta looga qaaday ayuu nabiga ka xanuunsaday caleh salatsalaam waana muxuu ah isagaaba dhalayba waa canugiisii maxaa yeel gabadhiisa ayaa dhashay nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu nabiga ilmeeyey ayaa cabdiraxmaan bin coof iyo jiri ay nabiga alla weydiiyeen caleh salatsalaam adiga xataa nabi allow miyaamaanta ilmaynaysaa markaasaa nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatsalaam taas waa naxariis ilaah u yaala subxana watacaala waxaa weeyaan dadka uu jecel yahay qulubtooda uu geli weeyaan marka xadiidka maxalushaahidka wuxuu yahay qofka in ilaahay subxaana watacaala uu wax walba celiyo wuxuu asaga rabbi qaata isagaa iskala wuxuu bixiyana isagaa iskala qofkan biniaadamka maanta quruxda badan oo dhaqaaqa ood jeceshahay ilahay baa bixi subxana watacaala hal ataa cala linsaani xiinu min adahri lam yakun shayan madkuuran waxba muusan ahayn muddo ka hore intuusan dhimanin ka hore waxba ma ahayn mudduu waxba ahayn dhowr sana ka ama dhowr bilood ka hore wamaa ila dalika xadiidka baabu albukaai baabu jawaazi albukaai in la ooyo bannaanida ay bannaan cala almayiti lagu dulooye maydka biqayri nadbin iyadoo oonan la ammaanaynin iyo walaa niyaaxatin ayadoonan codka kor loo qaadaynin weyaan oohinta qofka inuu ooya oo qofka maydka ah lagu dul ooya inay bannaan tahay haddii laba shay meesha laga waayo waa bannaanta haddii laakiin labadaa la helo ma bannaana weeyaan tan koobaad waa nadbiga shayga la nadbiga waxaa la yidhahdaa ticdaadu maxaasin almayiti qofka maydka ah oo geeriyooda wanaagiis in la tiriyo layihahdo saasuu ahaa waa cilmi badnaa waa cibaado badnaa waa gacan furnaa geesiyuu ahaa kan kale weeyaan jaahiligaa saa samayn jireen oo waxa weeyaan markii qofku geeriyooda gabdhaha la dhashay iyo kuwii dhalay iyo aqribada iyo kuwa la soo kirayb intaba intaa yimaadaan ayaa aad loo ammaani jiro ayaamo badan ayaa inta muxuu ahay feeraha iyo xabadka la garaaca ayaa kadibna la ammaani jiray aad loo ammaani jiray tan labaadna waxa weyaan codka kor loo qaado oo qofka uu mxuu dhawaaqo labadaas haddii meesha ay yimaadaan taxriim baa imaani laakiin haddii labada la waayo qofka inuu ilmeeyo oo ilin ay ka timaad ama aad fiqfiq yidhaahdo arrinta ayada waxba dhibaataa ah kuma sugnaan weeyaan saas ayaa insha allah taala noo imaan doonta axaadiista noo imaanaysa noo imaanaysa caddayn doonta insha allah tacaala marka nadbiga waa ticdaadu maxaasin lmayit qofka mayidka ah wanaagiisa oo mxuu ahaa la tiriyo oo laya saasuu ahaa saasuu ahaa saasuu ahaa niyaaxadana waa dhawaaqa kor loo dhawaaqa weeyaan in mxua ilaa laga maqlo ama aniyaaxatu dhawaaqa la dhawaaqa fa xaraamun wa xaaraam weeyaan wasayatii waxaa imaan doona fiiha niyaaxada iyo dhawaaqa la dhawaaqa baabun baab ayaa ku imaan doona fi fii kitaabnahyi kitaab layidhahda ayuu ku imaan doonaa weyaan in sha allahu tacaala wa ama albukaau oo hintimiya fa jaaat waxaa timid axaadiiu axaadii ayaa timid kaiiratun hadalkan imaam nawowi askale caleyh raxmatullah fajaat waxaa timid axaadiiu axaadii baa timid kaiiratuna tiro badan binahyi reebid liska reeba canhu niyaaxada liska reeba weyaan wa ana almayita qofka maydkaa yucadabu in lagu cadaaba bibukaa'i ahlihi ahalkiisa oohinta ay ooynayaan in loo cadaaba axaadiis ahna way soo aroortay oy timid weyaan wa hiya axaadiista iyada ahna muta'awalatun waxaa lagu fasiray oo lagu awilay maxmuulatu lagu xambaaray calaa man wsaa bihi qofka in lagu ooyo oo lagu dhawaaqo oo nadbi loo sameey qofka u dardaarmo ama dardaarmo oo arrintaasa ah halliya la yidhaahdo ayaa lagu xambaarayaa weeyaan wanahyu reebid liiska reebay inamaa huwa isaga can ilbukaa'i oohin weeyaan alladii kaasoo fiihi uu ku sugan yahay nadbun meydka ammaantiisa iyo ow niyaaxatun amaba dhawaaq la dhawaaqo weeyaan wdaliilu daliil oo calaa jawaazi lbukaa'i in la ooyo inay bannaan tahay biqayri nadbin ayadoon maxaasinta iyo wanaagga meydka la tirinaynin walaa niyaaxatin aan la dhawaaqaynin axaadiiu axaadiid way kaiiratun ee tiro badan minha waxaa ka mid a xadiid sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad ayaa ka mid weeyaan aan ku celiya macnaha imaam nawowi caleyh raxmatullah maxaa yeele hadalka biniaadanka iyo hadalka allah subxaana wa uma hadalka nabigeena calayhi salaat salaam isku macaani hadalka walaqad yasana alqur'an lidikri fahal min mudakir aad in la fasiro oo la fahmo axaadiistana waa mid laakiin markuu hadal biniaadan meesha soo gala rakaaka iyo culays baa imaanaa waa kala duwan yihin aad kala duwan yihin marka insha alla mar baan maraya kale baabu jawaazi lbukaai ohinta bannaanida ay bannaan tahay wayn caalmayiti meydka muxuuah lagu dul ooyo bikhayr nadbin ammaanta tirinteeda la'aanteed walaa niyaaxatin dhawaaq la'aan ama niyaaxatu niyaaxada oo waxaa qofka u dhawaaqa fa xaraamun wa xaraam weeyaan wasayati waxaa imaan doona fiha niyaaxada iyo dhawaaqaas baabun baab baa ku imaan doona fii kitab nahyi kitaabnahyi ayuu ku imaan doona insha allah tacala waama albukaau oo hintimiya fajaءat waxaa timid axaadiiu axaadiid baa timid kaiiratun ee tiro badan binahyi reebid layska reeba canhu bukaaga oohinta layska reeba wa ana almayita mayidkana yucadabu in lagu cadaabay bukaa'i ahlihi ahelkiisa oohinta ay oynayaan in loo cadaabi doono axaadiid badan oo noocaasa soo waxaa lagu fasiray oo lagu awilay wamaxmuulatun waxaa lagu xambaaray ama lagu xambaarayaa calaaman baa lagu xambaaraya awsaa dardhaarmay bihi oo hintaas qofkii la yidhaahda muxuu ah ooya oo ha liisoo oo lii soo qofkii arrintaas muxuu ah dardaarmo qofkaas ayaa waxaa weyaan lagu cadaabayaa qabriga lagu cadaabayaa taas ayaa lagu fasiray weyaan laakiin qofkaan soo dardaarmin oo isaga muxuu ah liiskaga ooyey maa danbuhu walaa taziru waasiratun wisra ukhra wanahyu iska reebitaan inamaa huwa iaganama uni huwa isaga can ilbukaa'i oohin alladii kaasoo fiihi ugu sugan yahay nadbun tirinta la tiriya mxuu ahay meydka wanaaggiisa aw nayaaxatun dhawaaq waddaliilu cala jawaazi albukaa'i oohinta bannaanideeda daliilkeedana bihayri nadbin ayadoonan la tirinaynin wanaagga meydka walaa niyaaxatin aan la dhawaaqayn axaadiiu kaiira axaadiis badan weeyaan minha waxaa ka mid a ah xadiistaas xadiid sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad nacam xadiid sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad waxa ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula rsulka ale sala allahu aleh ali wasalam caada wuxuu booqday sacd ibnu cubaada ninka la yidhaha sacd ibnu cubaada ayuuayuu booqday weeyaan sacd ibnu cubaada wuxuu ahaa sayidu alkhasaj wala alaws ya sacad ibnu cubaada waxaa weyaan muxuu ahaa sayid اlaws wala sayid اlkhasraj aws wala khasraj nacam khasraj cubaada mucaadna sacad bn mucaad ayib xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad wa ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula rsulka sala اllahu caada wuxuu booqday sacd bni cubaadata wa macahu nabigu waxaa la jira cabdiraxmaan bni cawfin wa sacd bn abi waqaasin wa cabdullaahi bni mascuudin fabakaa wuu ooyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigan wuu ooyey falammaa ra'a alqowmu qoladii markii ay arkeen la socday nabiga buka'a rasuulilah rasuulka ale ooyintiisa bakow iyagana waa ooyeen fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa tasmacuuna miyaadan maqlaynin miyaadan maqlaynin waxaan sheegaa weyaan wanaagga aan sheegi doono amaba xugunka aan sheegi doono miyaadan maqlaynin ina allaha alla weyne laa yucadibu qofka uma cadaaba bidamci alcayni isha ilinteeda uma cadaabo walaa bixusni alqalbi qalbiga murugtiisna uma cadaabo walaakin warka lagu laabay yucadibu u rabbi subxana wa tacala bihada kan ayuu mxuu ahay u cadaabaa aw yarxamu uu mxuu ahay kan ayuu rabbi wax ugu naxariistaa wa ashaara nabig wuxuu tilmaamay oo muxuu ishaaray ilaa lisaanihi muttafaqun calayh nabigu wuxuu ishaaray calayhi salaatu salaam carabkiisa marka ninkaas sacda oo sayid lkhasraj ahay radia allahu tacala anhu arda oo xanuunsaday ayuu nabigu booqday calayhi salatu salaam xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ziyaadatu alfaadil lilmafduul qofka fadliga badan inuu booqan karo oo inaad booqda ay sunno tahay qofkii laga fadli badnaa kadalika ziyaarada qofka xanuunsan ayaa laga qaadanaya iyo axkaam tira badan baa laga qaadanaya markuu nabiga ninkaa booqday calayhi salaatu wasalaam oo xaaladiisa iyo meeshuu ku sugnay u arkay nabigu ooyey calayhi salatsalaam aad buu ilmeeyey markaasuu xugan wuxuu sheegay ah in allah subxaana wa tacala usan cadaabaynin qofka ilinta aan loo cadaabaynin iyo qalbiga muragadiisa laakiin loo cadaaba qofka carabka wax kaga dhawaaqa ama loogu naxariisana qofka xanuunsan qofka dhintay qofka dhibaysan carabkaas waxaad ka sheegtaa ama looga naxariisani amaba ah, lagu cadaabi weyaan haddii aad wax xun sheegto carabkaasa lagugu cadaabi haddii aad wax wanaagsan sheegtana carabkaa lagugu naxariisani inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina waa tii haddaan iyo muxuu adoonkii kadibna ilaahay ku mahadiy subxaana watacaala istirjaaca la imaaday in baytulxamdi loo dhisay waa aan soo marnay taasaa loogu naxariistay kan kalena waxaa weeyaan waa lagu cadaabi haddii aad wax xun sheega weeyaan muttafaqun calayh xadiidka sagaal iyo lix iyo labaatanaad wacan usaamat bni zaydin radi allahu tacala canhu wacan usaamat bni zaydin radi allahu tacala rasuulka all sala allahu caleyh waali ilayhi waxaa loo soo kor yeelay ibnu bnatihi gabadhiisa canugeeda ayaa loo soo karyeelay wa huwa nabigana fi lmowti mowt uu ku sugan yahay fa faadat waxaa shubantay cayna rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle indhihiisa ayaa muxuua lin ay ka shubantay weeyaan fa qala lahu sacdun sacd wuxuu u yidhi maa haada waxaan maxay tahay nabi allow maa hada kan muxuu yahay ya rasuullahyow qaal wuxuu yidhi haadihi tanayto io lintan raxmatun aa naxariis oo jacalaha allahu tacala lagu yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiis quluubtooda wa inamaa allah alla wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoomihiis arruxamaau kuwa naxariista ayuu rabbi u naxariistaa muttafaqun calayh xadiid sagaal boqoliyo toddobiyo labaatanaad wacan anas radi allahu tacala canhu ana rasuula rasuulka sala allah alay slem dakhala wuxuu u galay cala bnihi wiilkiis ayuu u galay ibraahiima ahaa radia allahu tacala canhu wa huwa ibraahiimna yajuudu uu dhiiba uu bixina binafsii naftiisa oo nafta ay ka baxaysa weyaan qarracu leey weyaan naftii ka baxaysa ayaa wuxuu ka dhigayaa in isagii uu dhiibaa naftiisa yajuudu binafsihi ku deeqa naftiisa weyaan fajacalat waxay guda gashay rasuulillaahi rasuulka al sal sl labadiis indhood tadrifaani inay ilmeeyaan faqala lahu cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuul rasuulka holo adigana ma ilmaynaysa faqala wuxuu yidhi abna cawf iyada raxmatun wa naxariis uma atbacahaa nabigu wuxuu raacsiiyey biukhraa kelimo kale ayuu raacsiiyey oo faqaala wuxuu yidhi ina alcayna isha tadmacu waa ilmaynaysaa waalqalba qalbigana yaxzanu wuu murugoonayaa walaa naquulu mana dhehayno ilaa maa yurdii rabbana rabbiga annaga wax raalligelimayn wax kale kuma dhawaaqayno wa inna annagana lifiraaqika faaruqitaankaada iyo kategitaankaad naga tegaysa yaa ibraahiimu ibraahiimow lamaxsunuuna kuwa ka murugaysan ayaa nahay weyaan rawahu lbukhaari ayaa wariyey warawaa muslimu bacdahu barkiisna imaam muslim ayaa wariyey walaxaadiiu axaadiita oo filbaabi baabkan ku sugan kaiiratun way tiro badan tahay fi saxiixi bay ku tahay saxiix mashhuuratun waana la yaqaana wallahu aclam baabulkafi ka reebid ka haritaan laga haro can cammaa shay laga hara yuraa la arka min almayiti qofka meydka ah oo min makruuhin wax xun ah ka reebitaan iyo kawaantoobitaan can dikri ayaa taqriiban macnaha ayaa loola jeeda weyaan alkafu ka reebitaan laga reebto can dikri maa shay sheegitaankiis yuraa laga arka min almayiti qofka meydka ah oo min ah. Ah, marka la dhaqa waxaa laga yaabaa inuu wejiga madoobaado in calaamado ay ka soo baxaan aan ficnayn iyo wamaa ilaa dalika marka qofka mu'minka ah, in qofka uusan fadaaxaynin oodan dhihin waxaasaan ku arkay waxaasaan ku arkay in arinta ayada loo baahan yahay ayaa waxaa weyaan uu imaamku u baabaysta caleyh raxmatullah culimmadu waxay leeyihiin laakiin qofka ahlu bidca hadduu ahaa oo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la dagaalamo oo waxaa weyaan diintan colla ah ama sunnada dabamaro ahlubidca ah in la sheego si looga waantoobo arrinta ayada ah dhibaato ma lahayn culimmada qaar leeyihiin weyaan culimmada saasay leeyihiin si loogu waantoobo kadalika qofka haddii aad ahay wanaag lagu arko wanaag hadii lagu arko mubashiraat in la sheego weyaan in la caddeeyo ila an yakuuna saaxiba bidca wa saaxiba macsiya qof bidca iyo macsiya xumaan ku jiray haddii mubashiraat iyo waxyaaba wanaagsan iyo weji nuura iyo khayr iyo muxuu ahaa lagu arko inaan la sheegin ayaa iyadna culimada ay leeyihin maxaa yeelay waxaa laga yaaba dadka inay yidhahdaan hebel oo waxaasoo xumaan ku jiray waxaasoo bidca ku jiray haddii aad nuuray ana jidkiisi aan maraya in la yiraahdo oo lagu daydaa dhici karto qofkan waxa weyaan isagoo bidca ku jira isagoo xumaan ku jira ayaa rabbi subxana watacala waa raxiim waa raxmaan wuu naxariisan karaa sooma rabbi subxana watacala inuu naxariistiisii ay gaarto in waxaa laga yaabaa fii aakhiri ramaqihi inuu tooba keenay intay nafta ay qabanin kahor wax yar inuu tooba keenay ood rabbi toobada ka aqbala laga yaabaa sida awgeed marka qofkii xumaanta lagu yaqaanay iyo macsiyada iyo bidcada lagu yaqaanay haddii mubashiraat wejigiis lagu arko culimadu waxay leeyihin in la sheego oo dadka waxaas wanaagan ku argin la dhaha ma fiicna mana haboona si dadka kale ugu dayanin xumaantiisii kan ahlu bidcada ah hadii lagu arko xumaantii in dadka loo sheego inay bannaan tahay ay culimmada sheegayaan weeyaan xadiiaaad waan abi raaficin aslam mawla rasuuli اllahi sal اllah ana rasuula rasulka al sal allah aleh qaala nabiga wuxuu yidhi man hasala qofkii dhaqo mayitan qof geeriyooday dhaqa oo fakatama calayhi kadibna ceebtii uu ku arkay qariyo fakatama qarya calayhi dushiisa ceybtiisa qaryo weeyaan hafar allaahu lahu ilaah wuxuu dhaafaa arbaciina maratan afartan jeer ayuu rabbigu dhaafaa subxana wa tacaala rawahu alxaakim ayaa wariyey imaam xaakim wa qaala wuxuu yidhi saxiixun calaa sharti muslim xadiidku waa xadiid saxiixa marka qofka muminka ah haddii xumaan qofku ku arkay inuu qariyo wuxuu ka faaiidaya afartan jeer inuu rabbi subana dmbigiisdhaafaatanjeerdmbaabalodhaaudmbaabaloo dhaafi marka wax sahlan maahan qofka muminkaa isagoo nool isagoo dhintaba in la astura wax loo baahanya weyaan markuu nool yahay waxaa laga yaabaa in haddii ceebihiis aad sheegto isdifaaca lakiin hadda waa meyd isma difaaci karo marka waxaadna ku dhibaysaa dadkii aqaaribtiisa ahaa iyo dadkii raximtiisa ad ku dhibaysaa lidalika nabigana calaih slat slaam wuxuu diiday dadka dhintay in la caayo maxaa yeeley wixii ay qadimteen oo ay hormarsadeen way la kulmeen laakiin dadkii aqribadooda ahaa ayaad ku dhibaysaan saasuu nabigeena calaih slat slaam yidhi wuu diiday in marka dadka dhintay lacaayo allaahuma qofka hadduu dad nin shar ka taga hadduu yahay sharti in la sheego oo dadka looga digo arinta ayada dhibaata kuma sugnaa baabu salaati salaad ayuu u baab yahay cala almayiti qofka meydka lagu tukada iyo wa tashyiicihi wa tashyiicihi iyo waxaa weyaan sogootin la sogootiyo oo la raaca iyo wa xuduuri dafnihi duugitaankiisa in la xaadiro iyo wa karaahati itibaaci nisaa'i naagaha inay raacaan inay karaahiya tahay aljanaa'isa janaasooyinka iyo dadka meydka inay raacaan inay karaahiya tahay ayuu u baab yahay weeyaan waqad sabaqa waxaa noo soo hormaray fadlu attashyiici sagootinta oo dadka la sagootiya oo mxuuha ah qubuurta loo raaca fadliga ay leedahay waa noo soo hormartay weeyaan xadiiaaaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem man shahida aljanaazata janaaze qofkii xaadiro xataa yusalla calayha ilaa lagaga tukada falahu qiraatun hal qiraad ayuu leeyahay waman shaahidaha qofkii xaadiro xataa tudfana ilaa laga duuga janaazadii falahu qiraataan laba qiraad ayuu leeyahay qiila waxaa la yidhi wamalqiraataani labada qiraad maxay yihiin qaala wuxuu yidhi milu ljabalayn alcadiimayn laba buurood oo weyn oo kale weeyaan muttafaqun calayh nabigeenna calayhi sala slam halkan bishaare ayuu keenay bishaarada maxay tahay janaaza iyo meyd riwaayaadka qaar waxay leeyihiin kullu qiraatin mila jabali uxud qiraad kasta wuxuu la tooyahay buurta uxud buurta uxudna horaan saan u sheegnay waa buur aad weyn madiine dhanka waqooyi kaga taallaa buurta la yidhaahdo la yidhaahdo thawr oo magaalada madiine laba buurood inta udhexaysa ayaa waxaa way xaram ah nabigu wuxu ley alay slat slam bayna cayrin ilaa thawr magaalada madiine waa xaram inta udhexaysa buurta la yidhahdo cayr iyo buurta thawr la yidhaahdo buurta cayr dhanka maka qofka markuu ka yimaada magaalada madiino meesha dulxulayfe ay ku taalla buur xag jirta oo biro dheer ay ka taagan yihiin oo xaram kasoo bilaabana ayaa la yidhahda buur aad weyn oo buurta uxud ka yarayn ama ku dhow waxaa la yidhahda jabalu cayr halkaas wixii kasoo bilowda waa xaram thawrkana waxaa weeyaan buurta la yidhaahdo uxud ayay ka dambaysaa waa buur yar oo mxuu ahaay eh, bacaad u badan oo aad u yar oo aad mxuu aha loo arkin dadka badan aad ay u aqoonin intaas intuu dhaxayso waxaa weeyaan waa xaramu nabiga cadi alai slat buurta marka eh, uxud dhammaanteed xaramkay ku jirtaa gudaheeda buurta uxud marka waa buur aad u dheer boqol iyo labaatan mitir ayay kor u jirtaa meelahata dherdheer wareegeedana haddii la wareego ilaa labaatan kilomitr inay gaarto laga yaaba oo saas loogu soo wareego balarkeed aad buu weynyaha marka buurta intaa la qofka markuu janaaso ku tukada buurtaas ajir la ayaa la siinaya haddii ilaa lagaga soo duuga ilaa laga soo duuga hadduu raacana labadaa buurood oo ajir ayaa la siinaya ajirka ilahi waxaa ad weyn weyaan marka in lagu dadaalo oo qofka muminka salaada janaazada uusan sinaba ugu tagin mashquul kastuu yahay ilan waa daqiiqado haddii uu raaci karana uu ku dadaalo lidalika eh, muxuu ahaa saxaabada rag ka mid a ah, ayaa waxaa weyaan ibnu cumar inuu hayaan filaya radia allahu tacala anhu arda ibnu cumar weeyaane ayaa xadiidkan baa loo sheegay markaasaa wuxuu ahaan jiray ibnu cumar intuu janaazada ku tukada ayuu iska soo noqon jiray markaasaa wuxuu leeyahay laqad dayacnaa qaraariita kaiira haddiiba arrinta xadiidkaa u sugnaaday waxaan aad u dayacnay buuro aad u badan oo ajar ayaan dayacnay weyaan oo markii laba qiraad aan heli hal qiraad baan ku kaaftoonnay marka in arrintaa lagu daadaa itibaac aljana'iska fadligaas weyn iyo ajirkaas weyn oo qofkuusan filayn ayaa laga helaya muttafaqun alayh xadiiaad anhu waxaa laga weri abu hurayra radi allahu tacala anhu arda ana rasul rsulka all sal allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi man ittabaca qofka raac janaazata muslimin qof muslim janaazadiisa qofka raaca iimaanan rumayn darteed alla u rumeeyey u raaca iyo waxtisaaban ajir uruursasho wa kaana ahaada macahu waxay ku habooneed maaha riwaayaadka qaarna macaha ku soo aroortay janaazada maceeda macahu marka waxay u noqonaysaa muslimkay u noqonaysa weyaan macahu qofka muslimkaa xataa yusallaa calayha janaazada ilaa lagaga tukada oo yufraqu laga faaruqa min dafniha duugitaankeeda fa inahu isaga yarjicu wuxuu la soo noqdaa min alajri ajarka biqiraatayn laba qiraad ayuu la soo noqdaa kullu qiraatin qiraad la arkaba mila uxudin buurta uxud ayuu la tooyahay weyaan waman salla caleyh qofka ku tukada uma kadibna iska laabta qabla an tudfana intaan la duugin ka hora fa inahu isaga yarjicu wuxuu la noqdaa biqiraatin hal qiraad buu la noqdaa qiraadkana wuxuu la tooyahay mila jabali uxud rawahu lbuhari ee xadiidka wariyey xadiidka aaaad wa canhu macطiyata nusayba ayaa la yidhahda radi allahu tacala anhu ardaaha haweenka waxay ka mid ahayd qiimaha badan oo howlo badan uu nabigu u dirjaal calayhi salatsalaam nabiga iyo dumarkan u dhexayn jirtay radia allahu tacala canhum ardaha amwaadda muslimaadkana iyo saxaabiyaadkan dhaqi jirtay waxay leedahay an ummi catiyata radia allahu tacala ardaha nusayba wayaan qaalat waxay tidhi nuhiina waxaa nagala reebay can itibaac aljanaa'isi janaasada inaan raacno waa nagala reebay yaa ka reebay nabigeena cala sl slm ka reebay walam yuczam nagulama adkaynin calaynaa dushanaga oo xaaraam lagama dhigin waa nagala reebo iska dhaafaana la yidhi laakiin waajib noogalama dhigin ay leedahay radia allahu tacala canhu ardaaha muttafaqun caleyh wamacnaahu walam yushadad laguma adkaynin fi nahyi reebitaan layska reeba kama yushadadu sida loo adkeeya fi lmuxaramaat waxyaabaha xaaraanta ah sida noogala muxuu adkeeya noogalama adkaynay kala jeedaa radia allahu tacala canhu mar gabdhaha haddii ay janaasada raacaan waa laga reebay iska dhaafaa leeyahy waa idinma habboone laakiin haddii ay raacaan dad xaaraan ku dhacay oo dembaabay noqonayaan radia allahu baabu istixbaabi takir musaliina dadka dukana in la badiyo sunanimadeeda caljanaaanaazada lagu badiyo iyo wajacli sufuufihim sufuuftooda in laga dhiga aaaan saddex faagtara iyo ka badan ayuu u baab yahay weyaan inay sunno tahay dadka ku tukana mxuu ahaa janaazada in la badiyo inay sunno tahay iyo sufuufta in saddex iyo wax ka badan laga dhiga inay sunno tahay ayuu u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo labayo soddonaad wa can caaishata radi allahu qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem maa min mayitin mayd ma jiro oo yusalli uu ku tukada calayhi dushiisa ummatun ummad ay ku tukato oo min almuslimiina muslimiinta kamida mida yabluquuna soo gaaraan miatan boqol kulluhum dhammaantoodna yashfacuuna ay u ergaynayaan lahu isaga ilaa haddii ay dhacdo arrinta iyada miya shuficuu fiihi waa laga erga aqbalaa weeyaan rawaahu muslim imam muslim ee xadiidkaa wariyey nabigeen wuxuu leh alayhi salaatu salaam qof meyd ah oo muslima ma jiro oy kadibna ummad boqol gaarayso muslimiin oo ahlu tawxiid ay ku tukadaan ilaahayna ay shafaaca iyo erga ugu talbaan inuu janneeyo inuu dembigiisa dhaafa ilaa haddii ay dhacda miya ilaahay ergadaas wuu aqbalaa lidaalika meydka markuu geeriyooda xikmada looga tukana oo loo keena masaajida amaba meelaha muxuu ah looga talga looga tukana waxay tahay ergeyn weyaan ilahay baa loo ergeynaa subxaana wa tacaala ilahay baa erga looga tegaya boqol muslimiina afartan muslimiin waa noo iman doonta insha allahu taala ayaa allah u tegayaan subxana wa taala oy leeyihin rabbiyow ergaan kaaga nahay addoonkaan miskiinka ah oo maanta waxba gacantaan ku haynin laa xawla lah walaa quwa inaad dembigiisu dhaafto inaad u naxariisato inaad jannayso inaad naart ka badbaadiso kadibna allah subxaana wa tacala uu ka aqbalaa shafaacada iyada saasuu nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam rawah muslim ibn cabaasi radi alahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas samictu rasulah baan ka maqlay sal allahu alayh wali wasalam yaquul rasuulkaenola maa min rajulin nin ma jiro oo muslimin muslima yamuutu geeriyoona oo fa yaquum ay istaagaan calaa janaasati janaasadiisa arbacuuna rajulan afartanin afartankaas walaa yushrikuuna aan la wadaajinayn bilah laweyne shayan shay ilaa shafacahum allahu ilahay baa ka erga isaga dhexdiisa weyaan rawah muslim qofka isaga aha ilaahay subxaana watacaala ergadood wuu aqbalaa oo waa la janneeyaa weyaan wixii ay ilaahay u weydiiyeenna ilahi wuu ka yeelaa xadiiaaaad wacan martad bni cabdilaahi alyazani radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi kaana malik ibnu hubayra ninka la yidhaha malik ibnu hubayra ayaa wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukada cala aljanaasati janaaza oo fataqaalla annaasa dadka u yaraysto dadka ay la yaraadaan calayha janaasa dusheeda dadkii alla yaraaday jazaahum wuu qaybin jiray calayha janaasa dusheeda alaaata ajza saddex uma qaala wuxuu dhihi jiray qaala rasuula rasulka al wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam man sallaa calayhi qofka ay ku tukadaan alaaatu sufuufin saddex saf faqad wjaba janna uu waajibtay ama wuu waajibaystay jannu waajibsaday weeyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun xasan xadiidka wa xasanun lighayrihi marka qofka hadii xataa toban qof ay noqdaan ka in la qaybiyo afar meel iyo saddex meel iyo saddex kaloo meel laga dhigo saas in loo qaybiyo oo saddex saf laga dhigo saas ayaa waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo maalik hubayra uu samayn jiray nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam ayaa waxa uu ka maqlay inuu yidhi man salla calayhi alaa sufuufihim faqad awjaba nacam baabu maa yuqra'u wixii la ahrina ayuu u baab fi salaati aljanaaati salaada janaazada wixii lagu ahrina ayuu imaamka ayaa marka warka qaatay wuxuu yidhi marka yukabiru qofka allah akbar ayuu leeyahay arbac takbiiraat afar jeer ayuu allah akbar leeyahay yatacawadu acuudu billah ayuu leeyahy bacda alula takbiirta hore kadib uma yaqra wuxuu ahrinaya faatixat alkitaab suurat alfaatixa ayuu ahrinaya uma yukabiru allah akbar ayuu leeyahay ahaaniyatan labaad uma yusallii wuu ku salinaya cala nabiyi sala allah alay sl nabigoona ku salinaya fayaquul wuxuu leeyahy allahuma salli cala muxamadin wacala aali muxamadin walafdal waxaa fadli badan an yutimahu inuu taam yeelay biqowlihi kama sallayta cala ibraahim wacala aali ibraahim haakada ilaa qowlihi laga gaara innaka xamiidu majiid salliga nabigeena alai sl slam oo la yaqaana tahaat luu ahrinayay ayuu qofka ahrinaya walaa yafcalu ma fala ayuu yidhi imaamka cali raxmatullahi maa yafcalu waxay falaan kaiirun in badanoo meel cawaami cawaamta ka mid ah caammada min qira'atim akhrinta ay akhriyaan ina allaha wamalaa'ikata yusalluuna cala annabiy alaaya aayaddaasay akhriyaan sal allah aleh ali wslam nabiga aayaddaas in lagu saliyo faraysa ayay akhriyaan caamada ayuu leey imaam nawowi cali raxmatullah fainahu laa tasixu ma ansaxay salaatuhu salaadiisa mxuu ahay uu dukaday oo salaaduljanaaza ma ansaxaysa ida iqtasara caleyh hadduu ku gaabsada maxaa yeele salliga nabiga waxaa weyan waxay ka mid tahay waxyaabaha loo bahan yahi in la aqhriyo inuu qofka aayadda ahriyo in allaha wamalaa'ikata yusaluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu caleyh waslimuu tasliima sala allahu caleyh waalih wasalam inuu marka mxuuah isagoo nabiga ku salin ayadda un ahriyo kadibna uu kaga kaaftooma ma ansaxaysu imaamka leeya caleyh raxmatullahi salaadiisa uma intaa kadibna yukabir aaliatan saddexaad ayuu allah akbar leeyahay wayadcuu wuxuu u ducaynaya lilmayiti maydka u ducaynaya walmuslimiin muslimiinta ayuu ugu ducaynayaa bimaa ducooyin ayuu ugu ducaynaya sanadkuruhu aan ku sheegi doono sanadkuru aan sheegi doono oo min alaxaadiid axaadiis ka mida ah, in sha allahu tacala doono uma intaa kadib yukabir uu kabaaranaya allah akbar ayuu leeyahay araabicatan afaraad wayadcuu wuxuu uu ducaynaya marka maydka u ducaynaya wa min axsanihi ducooyinkiisa kuwada wanaagsan waxaa ka mid a ama ugu wanagsan waxaa ka mid ah allaahumma allahyow hanaga hoojinin ajrahu ajarkiisa naga hoojinin ila qofka ajar badan baa loo sheega ku tukada oo taqriiban laba qiraad ayaan soo sheegnay ood nabigeena sheegay calaih salat salaam walaa taftanna hana fidnaynin bacdaw gadaashiis waqfir lana ilaahay u noo dhaaf annaga iyo walaahu isaga weeyaan sida la doortay an yuawila waa inuu dheereeyaducada inuu dheereeyo fi raabicati tan afaraad khilaafa maa yactaaduhu sida ay caadaysteen iyadoo la khilaafa akaru nnaasi dadka intooda badan lxadiii bni abi wfa cabdulahi bni abi wfa radi allahu anhu arda xadiikiis dartiis alladii kaasoo sanadkuruhu aan sheegi doona in allahu tacala ilahi hadduu doono marka wuxuu leeyahay imaamka cali raxmatullah tan afaraad markuu allah akbar yidhaahdo inuu ducada sii wado oo duca weliba dheer u duceeyo wuxuu u deliishana xadiidka cbdilahi abi wfa radi allahu canhu arda wa ama alaciyatu ducooyinka alma'uuratu bacda takbiirati takbiirta aaalita ee saddexaad fa minha waxaa ka mid xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad wa nabi cabdiraxmaan waxaa la wariyey cawf bin maalik radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi sallaa rasuul rasuulka alla tukaday sala allah alay slam calaa janaazatin janaaza ayuu ku tukaday meyd faxafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaa'ihi ducadiisa wahuwa nabigeenna yaquul isagoo lah allaahumma allahyow iqfir lahu meydkan u dhaaf warxamuu u naxariisa wa caafihi badbaadi oo cadaabka qabriga iyo bahallaha iyo dhibaatooyinka iyo ka badbaadi wacaafihi badbaadi rabbiyow wacfu canhu ilaah iska cafi waakrim nusulahu gelitaankiisa meeshuu gala ilaah karaamay wawasicuu waasici oo uu mxuu ahay u weynay mudhalahu meeshuu gala weyaan waxaad ilaah karaamaysaa nusulahu martiqaadkiisa waakrim waxaad karaamaysaa rabbiw nusulahu martiqaadkiisa ilaahayu karaamay oo meel wanaagsan martiqaad ugu dhig weyaan awasic ilaahay waasici mudhalahu makaan gelitaankiisa booska u galana u waasici waqsilhu rabbiw ku dhaq bilmaa'i biyo iyo walthalji baraf iyo walbaradi dhada amaba waxa weye biyo qabooban weyaan wanaqihi rabbiyo waxa weeye ka ahir min alkhaaaya gafiyaalka kamaa naqayta siaad ugu ahirtay athawb alabyada marada cad min addanasi wasakh waabdilhu rabbiyow muxuu ahay ugu badel daaran waabdilhu ilaahay u badel daaran daar ugu badel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa wa ahlan ahl oo khayran ka khayr badan min ahli ahalkiisa wa zawjan xaas oo khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa wa adkhilu rabbiyow geli aljannata janna geli waacidhu ilah ka badbaadi oo ka muxuu ahay kori min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo min cadaabi naari naarta cadaabkeeda xataa tamanaytu ilaa aan ka damca oon ka jeclaada an akuuna inaan ahaado ana aniga dalika almayit maydka asaga booskiisa inaan ahaado ilaa aan ka jeclaado ayuu nabigu u ducaynaya calayhi xadiidka aaaoqoiyoaad waan abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anhu arda wa abi qataadata radi allahu canhu wa abi ibraahim alashhaliy can abiihu ka wari radi allahu tacala canhu wa abuuhu saxaabiyun weyan radi allahu canhum can nabiy nabig wuxuu ka wari sal allah alay slam anahu nabigeena salla wuu tukaday calaa janaazati janaaza ayuu ku tukaday faqala wuxuu yidhi allahuma u dhaaf lixayina kanaga nool iyo wamayiitina kanaga dhintay iyo wasaqiirna kanaga yar iyo wakabiirna kanaga weyn iyo wadakarna kanlab ah, ah, kanaga iyo wauntana kan dhidiganaga ah iyo washaahidina kan mxuu aha jooga iyo waqaa'ibina kanaga maqan allahuma allah man axyitu qofkii aad noolayso mina anaga naga mid ah fa axyi ku noolay cala islaam islaamnima waman tawafaytu qofka aad oofsata oo mina anaga naga mid ahna fatawafii cala iimaan iimaan ku oofsa allahuma allahyow laa taxrimna hanaga hoojinin ajrahu ajarkiisa walaa taftinna bacdahu gadaashiisan fidnayna weeyaan rawahu tirmidiy ayaa wariyey min riwaayat abi hurayrata ayuu ka wariyey iyo walashhali ashhali ninka la ayuu ka wariyey wrawah abu dawuud ayaa wariyey min riwaayat abi hurayrata waabi qataada ayuu ka wariyey qaala alxaakim wuxuu yidhi xadiid abi hurayrata صaxiixun cala sharطi albukhaariyi wa muslim shardigooda ayuu saxiix ku weyaan markii mustalaxa la tagay ayaan geli doonaa insha allahu tacaala aan caddayn doonaa shartu albukhari wa muslim wuxuu yahay markuu ka hadla alxaafid alxaakim caleyh raxmatullah qala tirmidi wuxuu yidhi qaala bukhaari wuxuu yidhi asaxu riwaayaati hada alxadiid xadiidkan riwaayooyinkiiskan ugu sayaxsan riwaayat alashhali weeyaan qala bukhaari wuxuu yidhi waasaxu shayin fi lbaabi xadiidu cawfi bin malik weeyaan cala alcumuum xadiidkan waa xadiid saxiixun oo nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidka u dambeeya baabka insha allahu tacaala amaba cashirka u dambeeyo xadiid aaaoiyoaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuulalah baan ka maqlay sala allahu aleh ali wasalam yaquul nabigeennuola sallaytum haddii aad muxuu ahaa tukataan cala almayiti aad fa akhlisuu u baraxtira lahu isaga ducada u baraxtira way rawahu abu daawud ayaa wariyey xadiidka waa xadiid xasan ah waxaanu maraynaa waxaa harsan laba xadiid ku anhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi taala anhu arda can inabi wuxuu ka wariyey sal allahu aleh ali fi salaati salaad oo cala janaazati lagu tukada wuxuu mxuu ahay nabiga yidhi allaahumma allahyow anta adiga ayaa rabbuhaa rabbigeeda ah, naftan iyo janaasadan wa anta adiga ayaa khalaqtahaa abuuray ayada wa adiga ayaa hadaytaa hanuuniye lislaamislaanimo u hanuuniyey wa anta adiga ayaa qabadta qibdootay ruuxaha ruuxdeeda qibdootay wa adiga ayaa aclamu ogsoon bisirihaa sirteeda iyo calaaniyata waxay kor u qaadatay dembiga hoos ay u dhigatay iyo kale kor u samaysayba adaa ogsoon ji'naaka rabbi waan kuu nimid shufcaa'a annagoo shafeecayna oo ergaynan lahu isaga faqfir lahu ilaahu dembigiisa dhaaf oo muxuu ahay u naxariisa wey rawahu daawud ayaa wariya xadiidku waa xadiid xasana xasan liqayrihi xadiidka aad waan waaila bn asqan radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi sallaa bina rasuula rasuulka alla muxuu ahayna dujiyey calaa rajulin inbu muxuu ahay nagu dujiyey oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah nabiga ayaa imaam noo noqday annagoo ku tukanayn nin muslimiinta ka mid ah fa samictuhu nabiga ayaan ka maqlay yaquuli isagoo leh allaahuma allahyow ina fulaana mina fulaan ninkan hebel ina hebel ah fii dimmatika adiga ammaanadaada ayuu ku sugan yahay wuxuu rabbiyow degay bijiwaarika magantaada ayuu dagay faqihi rabbiyow ka badbaadi fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka badbaadi wacadaaba annaar naarta cadaabkeedana ka badbaadi wa anta adigan ahlu lwafaa'i mid oofiyo oo ballan oofiya ahalkiis ayaa tahay iyo walxamdi mahad allaahumma allahyow faqfir lahu ilaahw u dhaaf warxamu u naxariiso innaka adiga anta alhafuuru kan dhaafid badan ayaa tahay alraxiimu naxariis badan rawahu abu daawuud ee wariyey xadiiku xadiis saxiixa xadiidka muxuu ah cashirka sagaal boqol waan cabdlahi bn abi wfa waa kii imaamku noo ishaaray imaam nawwi caleh raxmatullah uu yidhi xadiikaas qofka rakcada afaraad amaba takbiirta afaraad markuu ku dhawaaqa inuu duceeyo xadiiku u daliishada waa kan weyaan waan cabdilahi bn abi wfa radi allahu canhuma anahu cabdilahi bn abi wfa kabara wuu kibaartay allah akbar ayuu yidhi cala janaazatin janaaza cala janaazati ibnatin gabar janaazadeed oo lahu isaga uu leeyahy gabar asaga u janaasadeed ayuu mxuu ki baartay allah akbar uu yidhi arbaca takbiiraatin afar jeer ayuu allah akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar yidhi weeyaan fa qaama kadibna istaagay bacda araabica tii afraad gadaasheed ayuu istaagay ka qadri maa bayna atakbiiratayni labada takbiiro oon soo takbiirooyinkaan soo dhaafin intuu dhexaysa labada takbiir intuu dhexaysa oo ayuu istaagay weeyaan yastaqfiru laha isagoo dembidhaafaa ah la weydiina oo wayadcuu alla baryaa weeyaan oo alla iyaduu baryaa weeyaan uma qaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi rasuulka al wuxuu ahay sal اllah alay waslam yasnacu kada yasnacu mid sameeya kada arrinkaas ayuu samayn jiray wa fii riwaayatin kabara nabiga allah akbar ayuu yidhi arbacan afar jeer oo famakada kadibna wuxuu nabiga nagaaday saacatan mudda xataa danantu ilaaan ka maleeya anahu wfii riwaayati riwaayadna kabara wuu kibaartay waa cabdullahi bn awfa arbaan afar ayuu kibaartay allah akbar ayuu yidhi famakata wuu nagaada saacatan mudda xataa danantu ilaa aan ka malaya annahu asaga sayukabiru hamsan inuu muxuu ahay shan jeer allah akbar dhihi doono oo mar shanaad uu ku dari doono uma sallama wuu salaam noqsaday can yamiinihi iyo wa can shimaalihi bidax wuu salaam noqsaday labadaba weyaan falama insarafa markuu muxuu gidoomay qulna alle waxaan idhi maa haada arrinkan muxuu yahay faqala wuxuu yidhi inna aniga laa asiidukum idiina kordhinaya calaa maa shay kama kordhinaya weyaan ra'aytu an arkay rasuula rasulka alle sal slam yasnacu isagoo sameeya aw amaba hakada sidan buu sanaca sameeyey rasuulu llahi sal slam rawahu alxaakim ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi xadiidu saxiixun shimaalka iyo yamiinka salaam noqsiga waxaa weyaan sida raajixa ah waa in dhanka midigta loo salaamnaqsado weyaan dhanka midigt in loo salaam naqsado xadiidkan wa xadiid saxiixa hada wallah aclam wsal allah wslm cala cabdihi wa rasulihi